كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرًا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع واكثرهم الكاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون walaalayaal mowduuca waa sidaa maqasheen asbaabtii ay la dhacday dowladdii muslimiinta ee ka dhisantay meesha la yidhaahdo andalus oo qayb yurub ka mida ah qaaradda yurub waxaan u qaybin doonaa dhowr qaybood afar fasal baan u qaybin doonaa hadalka si aan usoo koobo waayo taariikh siddeed boqol oo sano ah siddeed qarni dowlad jirtay iyo ummad dhulkaa yurub xukumaysay siddeed boqol oo sano maaha boqol sano iyo konton sano iyo afartan sano in la soo koobo taariikhdeeda shan iyo afartan sababay la dhacday daqiiqo ama afartan daqiiqo ama soddon daqiiqo waa adag tahay laakiin waan soo koobaynaa afar qaybood baana u qaybinaya qaybta koowaad waa muqadimaad ama hordhac hordhacaas laftigiisa dhowr noqdaan ka dhigi doonaa qaybta labaadna waxaan ka dhigi doonaa ama fasalka labaad sababihii keenay in la furto andalus oo dowlad islaamka ay ka dhisanto oo muslimiinta ay dowladii meesha iyo xadaarad weyni uga dhisanto fasliga saddexaadna asbaabihii keenay markaa inay dhacdo fasalka afraadna waxaan wax yar ka taaban doonaa cibrooyinka iyo duruusta iyo casharada inoogu jira ee aan maanta annagu waaqiceenna iyo nolosheenna maanta caalam alislaami guud ahaan iyo soomaali gaar ahaan aan ka qaadan karno intaasaan u qaybinay in sha allah <clears throat> muqadimaadka aan u imaado muqadimada u horeysa waxaa weeye ahamiyatu daraasat الtaariikh muhimka ay tahay ama ahamiyadda ay leedahay eh, in la akhriyo oo la daraaseeyo oo la barto taariikhda dhacdooyinka iyo sooyaalka qur-aanka kariimka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu nagu baraarujinayaa arrintaas iyadaa in taariikhda la barto ummadihii hore iyo waqtiyadii hore iyo qarniyadii hore wixii dhacay in la fiiriyo ummaduhu siday u noolaayeen in la fiiriyo afalam yasiiruu fi اlardi fayanduruu kayfa kana caaqibaة اladiina min qablihim afalam yasiiruu fi اlardi miyaanay dhulka marin soomaalidu waxay tirahdaan niman dhul marin dhaaya ma leh bimacnaa waxba ma arkaba qof aan taariikhda iyo dhulka iyo adduunka sida looga nool yahay oqon waxba ma arko inuu wax arku isu malaynaa wax ma arko waladaaru alaakhiratu khayru liladiina attaqow afalaa tacqiluun ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay qad khalat min qablikum sunanu fasiiruu fi اlardi faاnduruu kayfa kana caaqibaة اlmukadibiin dhulka mara oo bal eega dadkii aayadaha ilaahay beeniyey aan raacin caaqibadoodu sida ay noqotay ciribtoodu siday ku dembaysay fiiriya dadkii aan raacin hanuunka ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay taariikhdu ilaahay wuxuu leeyahay sunno ama qaanuun aan isbedelin sunnat allah fi ladiina khalow min qabl waxaa la idinka laydinku maamulayaa qaanuunkii lagu maamulay ummadihii idinka horreeyey iyo qarniyadii idinka horreeyey walan tajida lisunati illaahi tabdiilan walan tajida lisunati اllahi tabdiilan ismana beddesho taas waa muqadimada koowaad marka horta waa inaan taariikhda oo ay ka mid tahay andalus oo wax aad u fara badan taariikh hore iyo mid dambeba laga qoray horta waxaan walaalahay ku baraarujinayaa muhim inay tahay in taariikhda la barto taariikhdiina soomaalida barta taarikhda ummadda islaamka barta taariikhda adduunka barta taariikhda dowladaha iyo ummadaha inuu ku hareeraysan barta wax akhriya fiiriya waa amar ilaahay subxaanaه wa tacala afalam yasiiruu fi اlardi fayanduruu waay qodobka labaad maxay tahay andalos maxaanse andalos usoo qaadanay oo meeshaan loogu soo daray ila cinwaanka meeshaan baa wuxuu yahay muctamarka sidaa ujeedaan yani ummaduhu sida ay ku dhismaan iyo sida ay ku burburaan sababtaasaa loo soo qaatay muslimiintu andalos saan sheegay sideed qarni bay xukumayeen sanadkii saddex iyo sagaashankii hijiriyada ayaa la furtay boqolkii sano oo koowaad oo hijradii nebiga alayh isalaatu salaam marka laga soo bilaabo aan dhammaan ayaa la furtay khilaafadii umawiyada khaliifada weliba waxaa ahaa markaa alwaliid ibn cabdilmalik ibn marwan oo dimashq saldhigiisu u yahay dowladda islaamka waxaana laga soo saaray muslimiinta siddeed boqol iyo shan iyo sagaashankii macnaha waxa weeye siddeed boqoloo sano oo laba sano dhiman waayo laba sano dhiman marka andalustan la sheegayaana waxa weeye dhulkan hadda la yidhaha sbain iyo portugal iyo koonfurta france dhulka faransiiska qaybo ka mida switzerland intaasaa ugu weynayd dhulka ay shamlisay yurub dowladda andalus waxay soo martay maraaxil waxaan oo qaybin karnaa maraaxilsha ay soo martay ama heerarka ay soo martay andalus waxaan u qaybin karnaa lix marxalo marxalada koowaad marxalat lfatxi bay ahayd waa furashadii amiir waxaa waqooyiga africa ka ahaa muusa ibnu nusayr in la yidhaahdo ayaa dowladda mas-uul uga ahaa eeg aaggaas ilaa yurub loo gulbaayana qaa'idkaas ama hogaamiyahaas ayaa cahdigiisii la furtay oo isagaa hogaamiye ka ahaa waxaa ku xigtay marxalat lwulaad marxalat lwulaad ama marxaladii amiirada ama gubernatorayaasha ay soo maga ama guddoomiyeyaasha ay soo magacowdo khilaafadu soo magacowdo oo dimashik laga soo magacaabo ilan dowladda islaamku markaas andalos ilaa china ayay kala jiidnayd hal dowlad baan one only hal dowlad ayaa intaa ku fadhiday hal xaakim ayaana xukumayay oo ah amiiru اlmu'miniin fii dimashq cibrooyinka ku jira marka dhallinyaroy waxa weeye hadda idinka gobollo gobollo yar oo shan boqoloo kilomitira laba boqoloo kilomitra yaa muslimiintu hadda isku dilayaan iyo waddamo yaryar oo kokobara aad aragteen konton iyo afar waddan u qaybsan china laga soo bilaabo xuduuddeeda ilaa spain iyo france hal nin bay amarkiisa ku socotay marxaladaas marka waxaa la dhihi jiray marxalatu lwulaad ama marxaladii guddoomiyeyaasha gobolka andalos kadib waxaa bilaabatay marxalat alkhilaafa maxaa la yidhahdo oo khilaafadii umawiyada ee andalus furatay ya cahdigeedii ayaa dhinacan bariga ee dimashik laga qabsaday oo khilaafa cabaasiya qabsatay khilaafa cabaasiya markay qabsatay raggii amiiradaas umawiyiinta ka soo fakaday nin ka mida ah oo cabdiraxmaan addaakhil la yidhaahdo ya ayaa usoo cararay dhankan andalus kadibna adigu turunturooyin dheer iyo dagaal dheer wuxuu sameeyey dowlad inuu halkaa ka asaaso dowladdii umawiyada markaa khilaafuu halkaa ka sameeyey way ka goosatay marka khilaafadii koowaad khilaafo gaar ah bay noqotay iyo dowlad gaar ah oo ninkaasu madax eh, nimankaasu ay madax ka ahayeen iyo caruurtiisa marxalatulkhilaafa la yidhaahdaa weli dawladdu markaa xoog bay lahayd waxaa ku xigtay marxalad afraad oo la yidhaahdo marxalatu duwaylaad marxaladaas waxa way dowlado yaryaro gobollaha bay u kala jajabtay dowladdii ballaarnayd oo khilaafada ahayd oo saddex boqoloo sano taqriiban muddo ku dhow laba boqol iyo konton sano bay markaa intaasu socotay saddexdaa marxalo hore marxalada afraad waxay gashay duweylaad duweylaad maxay tahay reer walba magaalay goosteen qabiil walba tuulu goost dowlad buuna ku magacaabo ana intaan ka taliyo yiri marka marxalatu duwaylaat dawaa'if baa la yidhaahdaa dawaa'ifna waa qabaa'iladii baa loo bixiyey waxbaan ka tilmaami doonaa in sha allahu tacaala marxalada shanaad waxay ahayd marxalo lagu tilmaami karo marxalatu tarmiim ama marxalatu maa qabla suquud dhicitaankii ka hor in laysku dayey dowlado kale inay ka asaasmaan oo dawaa'iftii intay baabi'iyaan kuwii qabiilada ahaay oo meelaha tuulooyinka haystay dhowr iyo labaatan eh, dowladood oo yaryar oo gobollo ah oo gaalada jisye siiya oo canshuur siiya meeshii awal gaalada ay ka qaadi jireen dowladahaas waxaa timid dowlada xaaqay laba dowladood baana u weynaa isaga dambeeyey dowlat lmuraabitiin iyo dowlat lmuwaxidiin labadaas dowladood oo dhinaca morocco ama africada waqooyi ka yimi oo soo gudbay oo u soo hiiliyey muslimiintan hadda la qaybsaday ayaa iyaduna ka asaasantay marxaladaas waxaa la dhihi karaa marxaladii waxay ahayd muqaawamo in bal dib eh, dowladdii loo asaaso in gaaladii la iska celiyo in jihaadkii la nooleeyo in andalos meesha ay baaqi kusii ahaato oo dowladda islaamku baaqi kusii ahaato eh, meeshaan yurub ah ayay labadaa dowladood qaybo ka mida ka shaqeeyeen waa dowlat lmuraabitiin iyo dowlaة اlmuwaxidiin <clears throat> marxaladaas marka marxalatu waxaa la dhihi karaa muqaawamatu suquud ama ka hortaga dhicitaankii dhicitaankii andalus marxalada lixaad oo u dambaysa waa marxalatu suquud marxaladii ay burburaysay oo ay bilaabatay burburkii eh, dowladda andalus way soo gaagaabatay dowladdii muwaxidiinta ayaa soo gaagaabatay gaaladii way soo rogaalceliyeen jihaadkii baa yaraaday sababo aan sheegi doono la dagaalanka gaaladii iyo iska celinteedii iyo iska caabinteedii ayaa dhammaatay ee dadkii muslimiinta ahaa iyo dowladihii islaamka ee markaa ka jiray andalus waxaa galay sababo aan tilmaami doonno oo keenay inay waxba iska caabin kari waayaan meeshiina kusii nagaan kari waayaan taasina ay keento markii dambe inay dhacdo waxay ku soo hartay markii u dambaysay qarnaata mamlakatu qarnaata ama granada hadda meeshaan ay dhahaan spain bay ka mid taha magaalo ka mida waay taasay ku soo hartay andalos iyadiina muddo kadib way isdhiibtay wayna burburtay waddankana waa laga soo xaaqay wixii muslimiin ahaa waxaa la kala dooransiiyey ima almowt inaad dhimato inaad gaalowdo nasraani noqoto iyo in dalka aad ka baxdo oo badda ka tallowdo oo africa iyo dhinaca morocco usoo tallaabto dad badan baa marka soo tallaabay dad badanna qaar way ka noqdeen diintii iyagoo yacni naftooda u baqaya qaarna waa la xasuuqay maxaakimu taftiish wax la yidhaahda loo sameeyey heer la eego xataa guryaha la fatisho wiilku ma gudan yahay mase ma gudna hadduu gudan yahay reerkaa inay muslimiin ahaayeen baa la ogaanaya waa la xasuuqaya ama waa la baabi'inayaa marxalada saddexaad limaada andalus maxaan andalus usoo qaadanay oo mu'tamarku u soo qaatay maanta inu uga hadlo waxa weeye caalam alislaami adduunka muslimiinta ee maanta ayaa wuxuu shabbaha ama u eg yahay andalus sababihii ay la dhacday wax u eg oo badan oo ka muuqanaya ilan markaan wataan sheegnay taarikhda haddaad daraysayso waxaad garanaysaa sababaha ummaddaasu ku burburtay halkan ma ka muuqdaan cudurkaasu qofkaana ma hayaa mase ma hayo cudurkan calaamadihiisii ma ka muuqdaan qofkaan isagana jiradii ma ka muuqataa mase kama muuqato marka saasaanu usoo qaadan caalam alislaami maanta inuu dhaco waxaa keenay waxaa keenay andalos ayuu u egyahay caalamulislaami maanta sababuhu u egyahay waxa weeye caalamulislaami maanta konton iyo afar dowladood ayuu u qaybsan yahay inta hadda la sheego la tilmaamo munadamo la yidhaahdo o i c organisation of islamic corporation markii horena conference baa la dhihi jiray ayuu ku midaysan yahay konton iyo afartaa dowladood konton iyo toddoba dowladoodna marmar bay gaaraan baan u malaynay konton iyo toddobadaas firi adduunka lacagta ugu badan iyagaa haysta adduunka ciidamada ugu badan iyagaa leh adduunka batroolkiisa iyagaa leh adduunka dahabkiisa iyagaa leh dhulkooduu ku yaal konton iyo afartaasuu ku yaal konton iyo afartaa madaxweyne ama boqor ama suldaan waxaa rabto ku magacawe ama amiiru lmu'miniine intaba way isku magacaabaan dawaylaatu dawaa'ifkii aan hadda soo sheegaynay ma u eg yihiin mase uma eka haa way u og waxa weeye konton iyo afartaas iyagoo intaasba haysta maanta hortooda hal magaalo oo ka mida ayaa lagu qalanayaa waa la qalanayaa waa la gowracayaa konton iyo afartu waa daawanayaan waxaanoo qaban karaa arrintaas waxay ka dhacday andalus waktigii duwaylaatu tawaa'ifka ee aan soo sheegaynay toddobiiyo labaatanka degmo boqortooyo gobol dowlad goboleed saa rabta ku adiga toddobiiyo labaatan luqadda fahmaysaan baan idinku idinku sharaxayaa dowlad goboleedaad fahmaysaan iyo calankeeda calan lehoo boqortooyo lehoo reer hebel leeyihiinoo marka saasun bay ahayd toddobiiyo labaatankaasoo jooga ayaa magaalooyinkii andalos gaalada intay dhinaca france ka timi oo ku soo duushay ayay qalatay way qalatay qaar bay go'doomisay magaalo barbashtar la yidhaahdo sida khaza hadda loo go'doominaayo yaa magaaladaas biyihii laga gooyey ogow raggii hore oo dowladda dhisay waan soo sheegi doonaay raggii hore dowladda dhisay yurub oo aan biyaha magaalada guryaha la cabin ayaa laga cabaayey oo xaafad walba ay tuubadu tegaysay biyo macaan oo qabowba tegay biyihii baa magaalada laga gooyi oo cuntadii baa laga gooyi oo wax allaale dhaqaale ama ganacsi wixii soo geli lahaa ama ka bixi lahaa baa laga gooyi afar bilood baa sidaa xisaar lagu hayay ilaa magaaladii eeyada iyo dadku cunaan iyo iyo iyo xeewaanaadkii ku jiray meesha gaajo u dhintaan markii dambena isdhiibaan kadib iyagoo weliba heshiis lalaga galay gaalo heshiis ma ilaaliso ilaa man raxim allah qof dhifa maaha waana isku mid isku mid weeye kufru millatin waaxida ma ilaaliyaan ama nasaarada ha noqdaan saliibka wata saliibiyiinta ama kuwa yuhuudda ma ilaaliyaan ballan inahum laa aymaana lahum laa cahda lahum magaaladii iyadoo heshiis inay isdhiibto oo la badbaadiyo lala galay ayaa dhegta dhiigga loo daray gabdhihiina la kaxaystay oo la qafaashay wixii haray inta kalena meesha lagu laayay lagu xasuuqay toddobiyo labaatankii boqor ee aan sheegayey markaas qusuurtooda qaarkood gabdhaha jawaarida ah oo eh, addoommada ah ay ku haystaan qaarkood kun iyo shan boqolaa loogu tegay gabdhood oo ninka amiirka uu leeyahay jawaari ah jawaari qaar baa waxay ku soconayeen sacfaraanka iyo wardiga qasriga in la goglo oo gabadha uu jecel yahay jaariyadda aanay ciidda socone ay socoto sacfaraanka iyo iyo eh, cuudka iyo wardiga ay ku socoto qasriga dhexdiisa lacagta uu ku bixiyo dhinaciisana waxaa lagu qalanayaa magaalo dhan oo muslimiin ah magaalo magaala saas marka loogu qashay magaalo magaala saa loogu qashay ilaa andalus la dhameeyey toddobiyo labaatankii dowladood oo daawanaya toddobiyo labaatankii dowlad goboleed dowlad qabiileed dowlad reereed magacyadoodan idin sheegi doonaa haddaa u malaynaysaan inaan idinka idin maagayo ama soomaali maagayo waa idin sheegi doonaa magacyadooda magacyo carabiya wey qabiilooyin carbeed marka saasay ugu eg tahayoo maanta ghaza labaatan kun dadka la dilay kor buu dhaafay toban kun oo ka mida ilmo yihiin iyo iyo e, e, e, dumarna shan kun ilaa lix kun yihiin toban kun waxay ku aasan tahay guryaha la dumiyey hoostooda magaaladii boqol iyo kiiba toddobaatan siddeetan la dumiyey bishii saddexaadaa socota cuntada biyaha daawada waa laga gooy iyo gaaska ghaza mise lagama goynin ma aragtaan hadda mise lagama goyn lagama goynin idan taariikhdu waa soo noqonaysaa saas darteed buu ilaahay leeyahay afalam yasiiruu fi اlardi fayanduruu kayfa kana caaqibaة اladiina min qablihim maxaa u dambeeyey marka duwalaadka dawaa'ifkaas maxaa ku maxay ku dambeeyeen kuwanuna saasay ku dambaynayaan shaki kama jiro haba yaraatee haddaan xaaladooda wax iska bedelin shaki kama jiro maxaa dhacay sunat اllahi baan akhrinaynaa walan tajida lisunat اllahi tabdiila muqadimada afraad oo muqadimaadka ama hordhacan ku khatimay waxa weeye andalos waxaan usoo qaadanaynaa markaan ka imaado dowladaha islaamka guud dadka aan la hadlaayo hadda ee soomaalida ah bay andalos cibro u tahay iyadana oo wadcigeedu shabbahdaa wadcigii andalos marka ay burburtay assuquud asbaabtii ay ku burburtay ayaa innagana inaga muuqata soomaali haddaan nahay iyadoo guud ahaan ummadda islaamka ka muuqataan la wadaagno laakiin baan meelaha qaarkood kaga duwannahay oo kaga sii xeel dheernahay saas darteed baan ka sii burbur badan nahay maxay tahay oo xaggee ka shabbahdaa waxay ka shabbahdaa karatu duwaylaat duwaylaadka yaryar soomaaliya hal dowladay ahaan jirtay hadda meeqa calan waay hal calanay ahaan jirtay hadda meeqa calan waay hal madaxweyne ahaan jirtay hadda meeqa madaxweyne waay qolo qolo walbi waxaa alalaastaan marka madaxweynihiinu yimaado soo ma marka halkaa way isaga egyihiin saas darteed in andalus la soo qaato way keenaysaa waktigii khilaafada andalus hal dowlad bay ahayd baa oo dawladdii umawiyiinta khilaafatu umawiyiin ay ka jirtay boqorka ingiriisku baryuu warqad ugu soo qori jiray khaliifatu naasir alumawi fi qurtuba qurtuba oo saldhigiisu yahay waraaqa ilaa hadda madxafka yaalla oo uu ku baryoottamayo oo wax weydiisanayo kaalmo weydiisanayo ayaa yaalla marka ambulance markaa saasay ahayd in lagu soo dhaco iska daaye iyadaa la baryayey iyadaa laga amar qaadanayey iyadaa laga haybaysanayey lagumana soo dhicin magaalo ka mida ah andalus iyadoo khilaafadaas ay joogto inay gaaladu intay kusoo duushay ay magaalada biyaha iyo cuntada iyo ka goysa oo magaalada ay balaysata xaaraan bay ka tahay laguma dhici jir maantana waa sidoo kale iyadoo konton iyo afarka dowladood ay joogaane magacyada lahayn magacyada macnaha aan lahayn wax macnaa ay leeyihiin ma jirto wax macnaa ay leeyihiin iyo wax miisaan ay leeyihiin ma jirto waxaan idiin sheegay inaanay miisaan iyo macno lahayn maxaa idinku daliila u n bay ku jiraan konton iyo afartuba waxay odhanayaan kasaha laga qaado cunaqabataynta markaasaa hal dawlad baa farta saa u taagaysa bas fartu saa u taagaya nin baa u jooga fartu saa u taagaya wuxuu leeyahay vito waa lagu kala yaacaya meesha waa lagu kala dareeraya what kind of vito maxay tahay vito vito maxay tahay dulmigu ha jiro aan ku dilo aan ku gowraco hana hadlin way macnaheed marka saasay u shabahdaa marka iyadoo taas way shabahda tan soomaalida markaan qoyskeenna u nimaadno ayay sidii oo kale tahay maanta hal dawlad bay ahaan jirtay toban dawladoodaa maanta ka taagan toban calanaa ka taagan intaa keliya ma ahay reer walba mid walba waa reer reer walba reer buu haddana sii ximinayaa dhexdiis bay dhexdoodii haddana usii kala burburayaan hana ku ceebaynina soomaalida ee keliya ma aha eh waa duwaylaatu dawaa'if caadadeeda weeye sidaasay ahaan jireen ba andalusba saasay ahaan jireen maxaa dhacay duwaylaatu dawaa'ifka ayaa waxay leeyihiin calaamado shan ah calaamado shan ah bay leeyihiin oo laga helo ee ka fiiriya waddankiinana ka fiiriya andalusna markaa way ku dhowowday kow waxa weeye horta daciifnimo tabar yaraan aan cidina ka haybaysan iyo iskhilaaf baa lagu yaqaan duwalaat dawaa'ifka yaryar kow waxaa kaloo lagu yaqaan fakhri iyo saboolnimo iyo inkaar inay ku dhacdo iyagoo khayraadku ka buuxaan ay waxba ay cunaan waayaan oo wax lagu sadaqaysto mamadi lagu sadaqaysto saddex adduunku inaanu warkooda ka haybaysan hadalkooda la fiirin miisaan ayna lahayn afar kaaga darane iyagaa isu xoog leh iyaga mid ka midii mid kale lama hadli karto hadday hadasho habeenkaa boqol baa dhimanaya konton baa dhimanaya amaa kan cadowga ah hal qof inuu dhinto uma quuraan xataa ama xukunka u waayo xataa uma quuraan dulligu meeshuu ka gaaray dulliga meeshay ka gaareen marka duwaylaadka dawaa'ifka waa saas caadadooda shan wax khidma aho ay dad u tarto dad baa ku shaqaysta duwaylaatu dawaa'ifka kuwii andalos amiiradaas aan sheegayo qasrigooda la goglaayo sacfaraanka ya dadkoodu way gaajaysnaayeen duwaylaatu dawaa'ifka hadda joogana oo kuwa soomaalidu ka mid tahay qusuurtooda iyagoo laga heesaayo oo laga jaandhaynaayo oo laga cunaayo maahlada wataaba oo wixii doolasaynay baa dadkooduna derbigooda ku dhimanayaan ama gaajay u dhimanayaan ama roob iyo daad baa qaadaya ama abaar baa xaaqaysa waa caadada duwaylaatu tawaa'if dowladaha goboleedyada daciifka ah ee taariikhda islaamka kuwii andalus ka jiray iyo kuwa soomaaliya maanta ka jira ama meelaha kaleeto libiya iyo yemen iyo ka jira waa isku mid waxaan u imanayaa marka fasliga labaad sababtu maxay tahay andalus lagu furtay andalus layskama furan yurub qaybo ka mida oo shan dowladood maanta ku fadhiyaan adeer hadiyad looma bixin hadiyad looma bixin siddeed boqoloo qarnina ciyaar looma joogin sababaha waa soo koobi karaa kow alkhilaafa alislaamiya alqawiya baa kow u ahayd dowlad islaam oo mid ah oo xoog leh koow idan sharaf islaam waxay ku dhici kartaa ku sanoo dowlad islaam oo keliya oo xoog leh labo alwaxda walukhuwa waltaraabud wa nabd tafaruq iyo tanaasucaad iyo qabaliyaad midnimada iyo wada jirka ayaa lagu furtay andalos dowladdeedana lagu istaajiyey xooggeeda oo laga tegay qabayaaladaha loo kala jajabo markaa carab iyo barbar iyo maxaan kuu sheega qaxdaaniyiin iyo maxaan kuu sheegaa eh, cadnaaniyiin kulli waxaas way wada socdeen saddex dowladda oo fariidadii jihaadka iyo difaaca ummadda u taagnayd ummaddaanuna hadday jihaadka ka tagto oo dowladeedu jihaadka ka tagto oo ummaddeedu ka tagto way dhimatay wayna ku daysay afar manhajka saxa ah iyo caqiidada saxiixa oo la raacay shan cilmiga oo la qiimeeyey iyo culimada oo la qiimaynayey oo la dhegaysanayey oo la raacayey oo lala tashanayey oo warkooda la dhegaysanayey muftiga caalimka ahi khaliifadu casili jiray oo ka xoog badnaa haddana khaliifadu isagaa odayaasha culimada uu doonan u yeehanaya cayinanaya u yeehanaya qalin buu ugu yeeraya qalin bu maay maxay hadli karaan maxay dhigi karaan maxay sheegi karaan masaakiintaas baahan oo eh, laga bixinaya guri kiradiisa lix nasaahada transparencyga kafaa'ada dadka aqoonta leh dadka eh, wax ku oolka ah oo loo dhiibo manaasibta iyo jagooyinka hadday wasiirro yihiin hadday hogaamiyaasha dagaalka yihiin hadday yihiin arrintaasay ku socday waayo waxaa furtay meeshaas andalos ciidankeeda daariq ibn ziyaad saaad og tihiin daariq ziyaadna wuxuu ka shaqaynayey oo askari u ahaa ninka la yidhaahdo muuse ibnu nusayr buu ahaa marka muuse ibnu nusayr buu ka hoos shaqaynayay isagaa furtay maanta ilaa hadda jabalu daariq baa la yidhaha buurtii uu ka gudbay jabalu daariq baa la yidhahdaa toddoba qiyaadaadka ummadda oo markaa himad caaliya lahaa oo ummadda maaragtay samaynaya aanu imaado waktiga oo degdegaya asbaabu suquud asbaabta marka keentay maxay tahay waxaan keenay kow caqiidadii oo laga inxiraafay iyo manhajkii oo laga tegay labo gaaladii oo taxaaluf lala galay meesha muslimiinta la walaalaysan lahaa gaalo la walaalaystay maanta calaamadaheeda ma ujeedaan haa idan inay dhacayaan haka waxba shakiyuu kaa gelin saddex alinqimaas fi shahawaat shahawaadka iyo macmacaanada iyo waxyaalahan adduunka shahawaadkeeda ah oo maaratay ummad aan waxba haysan walaalayaal dadkan muslimiinta ee mahadda shahawaadka iyo heesaha iyo maaratay bahalka ku mashquulsan hal madfac ma soo saaraan hal madfac hal madfac waayo hal warshad oo madfac soo saarto ma laha ma laha ma laha hal gaari ma soo saaraan hal mismaar ma soo saaraan khilaafadii oo la riday dawladihii dawaa'ifka maxaa ka samaysmay meeshii hal dawlad ka jirtay banulaftas banu khaniya banu caamir banu cabaad banu tahjiib banu laqlab banu rusayn banu samaadex banu dhilnuun iyo banu huud banu lqaasim banu ljahwar ma idiin tiriyaa inta qabiiladiina mise af somaliya ma ku sheegaa af soomaliya ma ku tiriyaa soomaaliya ma u beddelaa hawiye isaaq daarood harxanweyn digl iyo mirif leh cadcad caddaan kada kale kuwa kale hoos hoos ma usii degaa hoos ma usii degaa daaroodku masii kala qaybiya haddana inta dawladeedu yahay maxaa maxaad majerteen dheh dhulbahante dheh kada dheh warsangeli dheh hebelkaa dheh isaaq leh habar yoonis habar jeclo habar awal habar carab isaaq habar gidir abgaal murusade maxaan ku shahay xawaad leh kulligaa soo boqol dee waa banijahwar waay banijahwar waa reer bani jahwar reer bani huud reer bani baalka reer banu aqlab reer banu salaam reer banu wey kulligood wax kale ha moodinina idan mu'aamaraadkii nasaarada oo socota bay saas u kala qaybsanaayeen andalo saasay la dhacday masaalixdooda iyo danahooda gaarka ah ay ilaashadaan ayay la dhacday oo danihii guud ka tagaan waxay la dhacday shacabkoodii oo casabiyaadkan kala raacay hadda idinku hadda waa midaysantihiin islaamkaa idin mideeyey iimaankaa idin mideeyey dacwadaa idin midaysay sunnadaa idin midaysay ku dheganaada iyada haddaba markaa xagga tagtaan ba waxaa u kala qaybsanaysaan intii aan sheegaya had maxaa u kala raacaysaan mid baa meel halkaasa idinka yaree shaydaan ah oo kula dhashay adiga oo tuug ah oo kula dhashay adiga oo kula qabiil ah oo wax dan aan ku wadin oo waxna aan ku wadin oo cize aan ku wadin oo gaalo iyo jinni iyo qashin la soo heshiiyey ayaa ku imaanaya markaasaad ilaawaysaa midnimadii iyo sharaftii iyo qur'aankii iyo suurat lbaqara iyo suurat alicimraan iyo anfaal iyo tawba wixii baad hilmaamaysaa markaasaa isaga raacisa u hiilinaysa shacabkaasu markay saas yeeleen way dhaceen inaguna saasaynu yeelaynaa haddaynu aan ka waantoobin waynu dhacaynaa ogaada maxaa inoogu sugan oo cibra aan kusoo khatimaya walaalayaal manhajkaa islaamka iyo caqiidada laga leexdo waa lagu duloobaa ogaada acdaada iyo cadowgaaga ilaahay uu kuu sheegay hum lcaduwu faxdarhum uu yidhi haddaad saaxiib ka dhigato waa lagu jabaayo ogaada cibradaasaan ka faa'idaysanaynaa waxaan kaloo ka faa'idaysanaynaa qabaliyada cunsuriyada qowmiyadda oo laga hormariyo walaaltinimadii islaamka iyo midnimadii islaamka laga hormariyo oo barbar iyo carab iyo qaxdaan iyo waxalka loo kala baxo ama waxa hadda idinka aad tihiin loo kala baxo waa lagu dulloobaa ogaada meelna laguma gaaro nina idiin sheegay saddex fasaadka nidaamka siyaasiga ah iyo xukunku hadduu fasahaado oo shuuradii laga waayo oo cadaaladii laga waayo an taxkumuu bilcadli ya oo bii-adii xorta ahayda dadku ay ku dooran lahaayeen qofka wanaagsan laga waayo ummaddaasu way dillowdaa iyaduna ogaada khiyaanatu bacdi alumaraa waalculamaa waa lagu dulloobaa ogaada ummadda laba meel bay ka hagaagtaa umarada iyo culimada umaradu hadday waajibkooda gabaan culimadaa la rabaa inay u istaagaan waajibka iyagana ka horreeya wa ululcamri minkum ah andalos waxay la jabtay oo la burburtay culimmadii in badan oo ka mid ah ayaa iska aamusay shibka yidhi wixii socday qaarna way dadaaleen laakiin shacabkii kama ay helin gargaar iyo nusro saasay ku dantay maantana soomaali iyo caalam alislaami qaarkiis caalimkii dhaqaaqa oo hadal sheega run ah ama ummadda u naseexaya ama waxaan waa lagu burburaa yidhaahda waa laga safanayaa waxaana laga saf waxaana lala safanayaa la taageerayaa tuugga yaga maxaad ka rabtaa gaalka yaga maxaad ka rabtaa khaa'inka yaga maxaad ka rabtaa khaa'inka yaga maxaad ka rabtaa shaqaystaha yaga maxaad ka rabtaa mujrimka yaga maxaad ka rabtaa dilaaga yaga maxaad ka rabtaa xaggee marka ilaahay nasri ka siinaya ummaddu hadday saa noqoto suurtagal maaha cibro wey tarku ljihaad walisticdaad ummaddu markay diyaargarowga ka tagto diyaargarowga diyaarad lahayn oo dabaabad lahayn oo maaragtay ah, buntuk lahayn oo bastoolad aanay samayn karin bastoolad aanay samayn karin ummaddaas waa la bannaystaa xoolaheeduna wax ma taraan waxeeda kalena waxba ma taraan ayuha alikhwa ugu dambayntii shacabka shucuubta shacabkii andalos markii culimmadu ay qaylisay ibni xasm iyo abulwaliid albaaji iyo culimmadii la midka markay qayliyeen looma gargaarin lama garab istaagin hawshoodaa la iska wati idinkuna hadda culimmada qaylinaysa oo digaysa oo ummadda u digaysa oo leh war waxaan qabyaaladaani ma soconayso nidaamkan siyaasigaa naloo kala qaybiya ma soconaayo kala qayqaybintaan iyo kala golobaysigaan ma soconaayo soomaali waa mid soomaali waa hal soomaali waa hal ummadoo yar oo adduunka geeskiisa keliya ku nool dhul fiican ilaahay siiyey qof ciso leh oo sharaf leh waa inuu sidaas ugu hogaamiyo islaamkeeda iyo diinteeda iyo sharafteeda uu ilaaliyo midka yidhaahda ha ha iska darooriyo waa waa wareersan yahayo wadaadka waxa waaye qabyaalad baa waddo reer hebel baa maaragtay ama maanta mushahar baan la siino xoogaa baa wax loo diiday ummadda markay <laughs> saa wax ku xisaabiso ummaddaasu waa ku daysay cibrada laga qaadanaya taas weeye ilaahay subxana wa tacaala towfiiqda hana waafajiyo ummaddana ilaahay subxaana wa tacaala ha u gargaaro ilaahayna subxaana wa tacala ummadaha dhiban ee muslimka ah ee ay reer kasa ka mid yihiin allah ha u gargaaro ilaahay subxaana wa tacaala cadowga ha ka hayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddaas muslimka ah ha xoojiyo ilaahay subxaanaه wa tacaala allahuma sadid ramyatahum allahuma sadid aaraa'ahum wasihaamahum allahuma qawihim calى caduwika wacaduwihim caduwihim allahuma arbit calaa quluubihim allahuma anzil الsakiinata calayhim برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بأعدائهم وأعدائنا يا قوي يا عزيز اللهم, اللهم عليك بأعدائهم اليهود ومن شايعهم من الكفار والمنافقين اللهم عليك بهم اللهم شتت شملهم اللهم خالف بين قلوبهم اللهم اجعل بأسهم عليهم اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا يا قوي يا عزيز اللهم سلط بعضهم على بعض واجعل كيدهم على بعض إنك قوي جبار عزيز السماوات والأرض بقوتك يا قوي يا عزيز ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta meel kastoo joogaan allah u gargaaro dulligana allah ka saaro sidii andalus u dhacday iyo asbaabaheedeena allah ka dheerayo gaar ahaana ummadda soomaaliyeed ilaahay subxana wa tacaala asbaabtaas ha ka hayo dadkeeduna inay gartaan allaha qalbigooda ku shubo qabyaaladda allaha qalbigooda ka saaro cunsuriyadda allaha qalbigooda ka saaro ilaahay adduunya jacaylka qalbigiisa qalbigooda allah ka saaro masaalixda yaryar iyo waxyaalaha yaryaray ay ilaashanayaane diintoodii ku weynayaan ilahay subxana wa qalbigooda ha ka saaro qalbigooda iimaanka allaha geliyo ummaddan tawfiiqda allaha waafajiyo ummaddan soomaaliyeed si gaar ah ummad qur'aan oo ahlu qur'aana baa ku jirta tawfiiqda allaha waafajiyo diinta allaha waafajiyo kuwa qabsado oo ku socdo oo ku shaqeeya allah ka dhigo akhyaarta allah talada ugu dhiibo ardaasha allah ka kaafiyo ardaasha allah ka duwo waddadooda allah ka duwo ardaasha ilaahay kuwa akhyaarta ah iyo talada fiican ee diinta ku socda ilaahay subxana wa taala talada ha ugu dhiibo ilaahay subxaanahu wa tacaala cudurka iyo qabyaaladda iyo daadadka iyo abaaraha iyo dhibaatooyinka allaha ka dulqaado fakriga allaha ka dulqaado sabolnimada allaha ka dulqaado khayrka allaha tuso dhulkooda waxa khayraad ka buuxa allaha tuso cid u maamusho oo khayr ugu maamusho ammaano leh allaha tuso ammaano iyo diin cid leh allaha talada ugu dhiibo aamiin aamiin sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi ajmaciin